alxamdu lilah wاthanaau lilahi wالsalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وaasxaabihi wamawaalah ama bacdu ikhwani fi اllah aلsalaamu عalaykum waraxmat اllahi wbarakaatu intaa kadib mowduuca hore loo soo sheegay oo ah culimmadu miisaankay ku leeyihiin islaamka iyo muslimiinta dhexdooda ayaaynu aynu wakhtiga aynu haysanee kooban wax ka odhan doonaa in shaa allahu tacaala ugu horeyn waxaynu u baahan nahay shayga loo yaqaano sinaacatu lculamaa ama culimmada in lagu dadaalo oo la soo saaro in culimo aynu soo saarno baahi baynu u qabnaa waxaa looga baahan yahay oo kale dadka cilmiga barashadiisa ku howlanna inaanu ku qancin qofku inuu noqdo daalib ama duwaylib arday ama arday yar laakiin uu isu diyaariyo inuu noqdo caalim haweynaantaa sidaa ku jirta wax adagna ma aha oo diinta ilaahay way barako badantay cilmiga maadigaa ah, muddo aan lagaga midha dhalin karin ayaa cilmiga diinigaa ah lagaga midha dhalin karaa haddaad taariikhda u noqotaan culimmadeenniina waxaad arkaysaa culimmada qaarkood oo da ku bilaabay cilmiga iyo barashadiisa kadibna meel wanaagsan ka gaadhay mutanabi baa waxa uu lahaa idaa kaamarta fi sharafi maruumi falaa taqnac bima duna الnujuumi fadacmu اlmowti fi amri xaqiiri ka dacmi اlmowti fi amri cadiimi haddii aada doonayso inaad sharaf gaadho aada higsanayso ha ku qancin xidigaha wax ka sokeeya laakiin xidigaha iyo wixii ka sarreeya inaad higsataa ku habboon waxa uhi geeridaba dhadhankeedu waa isla geerin haddii wax yari ku dilaan iyo haddii wax weyni ku dilaan marka arrintaasi waynu baraarujin lahayn daayarta waa inay naftooda ku abuuraan han weyn marka cilmiga baranaysaan daayar baa u badan waa inaanad ka sokaynin meel sare inaad ka gaadho cilmiga taana salafkii iyo culimmadeennii taariikh baa looga heli karayaa qafaal oo ka mid ahaa a'immada shaaficiyada iyo ibnu xasan raximahullah raximahumullah waxaan raggii waaweynaanta ku bilaabay cilmiga haddana maraajicda waaweyn inoo qoray ee aada iyo aadka looga faa'iiday muslimiinta dhexdoodana taariikh wanaagsan ku yeeshay taasina dabcan waxay u baahan tahay qofku markuu doonayo qof cilmiga wax ka keena oo ka biyo gaadha inuu isbeddel ku sameeyo waxyaabo dhowra barnaamij gaara waa inuu samaystaa noloshiisuna waa inay ka duwanaataa ta dadka caadiga ah manhaj xagga nolosha ah waa inuu samaysto iyo dariiqo ama hab gaarahoo u fikiro tartiib camalkiisa ah waa inuu sameeyo xataa hurdadiisa waa inuu wax ka bedelo waa inuu isu diyaariyaa inuu noqdo an yu-ahira walaa yata'ahar wa walaa yatagayar bigayri qof isagu dadka wax ka bedelaya oo aan isaga wax laga bedelaynin isagu wax saameynaya anu diyaar ahaynun in la saameeyo caalim rabbaaniya astaamihiisu waa kuwa baahidaynu markaa u qabno culimada iyo da'yartu inay taa ku dadaalaan markaynu ka soo gudubno waxaynu u gudbi lahayn kama wada gaadhsiin karno inaynu ka waranno mansilada iyo darajada uu cilmigu leeyahy fadligiisa iyo culimadabe xoogaa kooban wuxuunaynu ka odhan doonaa uun culimada iyo miisaankooda islaamku uu siiyey marka horeeye u horeyso waxaa loo tixgelinaya inay yihiin culimadu warafatu lambiyaa ambiyada kuwii dhexlay wey waad garanaysaa dadka ilaahay waxa u sharaf badan nebiyada mursaliinta ah uu soo diray marka cidda dhaxalkoodii haysaana dee intaasaaba kaaga filan sharaftooda oo kaalintii ambiyada ayay ku taagan yihiin waxa iyo aada u weyn weyn waxaa sidaa caddaynaya xadiidkii tirmidi uu warinayay ee saxiix ahaa min xadiidi abi abidarda radia allahu canhu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi qof man salaka dariiqan yabtaqii fiihi cilma salaka allaahu bihi dariiqan ila aljanna qofka waddo mara isagoo cilmi raadsanaya ilaahayna wuxuu u sahlaa inuu maro waddo uu jannada u maraa buu ilaahay u sahlaya markaa wadooyinka jannada loo maro waxaa sabab u ah waddooyinka cilmiga loo marayo ee ama aada baranaysid ama aada bartid waina almalaa'ikata latadacu latadacuajnixatiha latadacu ajnixataha ridan liaalibi alcilm malaa'igtu iyadoo ka raaliya baalashooda waxay ku kala bixinayaan oo sidaa ay u kala bixinayaan sidaynu halkan u fadhino oo kale cidda cilmiga baranaysa iyo qofkii barayay labadaba malaa'igtu way jeclaysanaysaa way ku soo xaadirayaan way ka agdhow yihiin ilaahay baana u ogolaaday malaa'igtu meesha ay yimaadeenna khayr baa jooga wa ina alcaalima la yastakfiru lahu man fi samaawaati waman fi lard xata alxiitaanu fi lmaa qofka aqoonta diineed leh ilaahay waxaa dembi dhaaf u weydiinayaa khalqiga ku nool samooyinka iyo khalqiga dhulka ku nool iyo khalqiga biyaha ku nool intuba xataa bahalahan xayawaankan uu ka mid yahay nibiriga iyo kalluunka iyo waxaa faraha badanee bedda ku jira qofkii ummadda waxbaraya caalimka ahaa ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan wa fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakib qofka aqoonta diineed lihi waxa uu ka dheeraad leeyahay qofka iska cibaadaysanayo sida dayaxa iyo xidiguhu ay u kala fadli badan yihin ama ay u kala sarreeyaan dee laba isu dhow ma aha xidigaha iyo dayaxu aad bay u kala fog yihiin waxaana la ogsoon yahay marar badan inay xidiguhu qarsoomaanba marka uu dayaxu joogo ee dayaxu si wanaagsan uu u iftiimayo marka xadiidkaa waxaad ka arki karaysaa qiimaha islaamku uu siiyey aqoon-yahankii diinta waa dadkii culimmada ahaa ee cilmigoodii ka run sheegay ee ku camal falayay waana xikmadda ilaahay uu addoommaha ku ammaanay isla markaana deeq weyn inay heleen uu sheegay markuu ilaahay yidhi yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayra kaiira waxaynu intaa uga gudbi lahayn culimadu ama qofka cilmiga leh iyo qofka cibaadaysanaya way kala fadli badan yihiin iyadoo cilmigiina uu cibaadooyinka ka mid yahay oo qofku had iyo jeer marka uu cilmiga baranayo cibaadooyinka u qiimo badan buu ku dhex jiraa marka haddaba qofka aan isagu cilmi baraynin dadka ama baranaynin laakiin iska cibaadaysanaya uun qofkaa iyo qofka caalimka ah farqibaa udhaxeeya ama waa kala duwan yihiin sidaa waxaa tilmaamaya xadiidka kale tirmigu warinaya fi kitaab اlcilmi isaguna saxiixa ah abi umaamata albaahili baa warinaya radia allahu canhu rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaa loo sheegay laba nin baa loo sheegay oo midna uu yahay caabid mid cibaadaysanaya wاlآakharu caalim ka kalena waa mid ummadda waxbarayo aqoon leh labadiibuu faallo ka bixiyey rasuulku sala اllahu alayhi wasalam uu dadka wax ugu iftiiminayo kadibna waxau ihi fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli calaa adnaakum qofka cilmiga leh dabcan cilmigiisii ku camal falaya ilaahay ugu dhowaanaya cilmigiisii ka run sheegaya ammaanadaa ummadda gaadhsiinaya waxa uga fadli badan yahay qofka iska cibaadaysanaya sida aanuga anigu aan uga fadli badanahay ka idinka idinku hooseeya mu odhanin asxaabtiinan mid ka mid a ah, ama ma odhanin kuwiina waaweyn iyadoo la ogsoon yahay xataa asxaabta kuwa u fadli badanba iyo farqiga rasuulka udhexeeya inuu weyn yahay haddana muslimiinta ka u hooseeya sidaan uga fadli badanahay ayuu qofka caalimkiina ka cibaadaysanaya uga fadli badan yahy buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu sii raaciyey nabigu ina allaha wa malaa'ikatah wa ahla asamaawaati waalardiin xata anamlata fii juxriha waxata alxuuta layusalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayr ilaahay iyo malaa'igtiisa khalqiga ku nool iyo khalqiga samooyinka ku nool iyo kuwa dhulalka ku nool xataa baasha yara quraanjada ah ee godkeeda iskaga jirta xataa bahalkaa ku jira faraa badane kalluunka iyo nibirigaa ku jira badda waxay ku salliyayaan calaa mucallimi nnaasi alkhayr qofka dadka khayrka baraya salliga ilaahay iyo ka malaa'igta iyo ka makhluuq oo dhan waxaad ku heli karaysaa inaad dadka baraysa khayrka khayr ka weyn diinta ilaahayna ma jiro idan markaa dadka khayrka baraya waxaa kowka ah qofka aqoonta diineed leh ee ummadda cilmi sugan oo saxiixa u sheegaya markaa kol haddaad u taagan tahayba kaalinta ah inaad dadka wanaag u sheegto salligaa ah khaaliq iyo makhluuqaba salligood helaysa salligiina waa kala duwan yahay salliga ilaahay waa naxariis salliga malaa'igtuna waa istikfaar salliga makhluuqa kalena waa ducaa cid walba suuqa aad ku leedahay waa xaamiyo waa mid sarreeya aada iyo aada u qiimo badan wax lagu farxo weeye marka halkaa waxaynu ka arkaynaa siduu nebigu u kala saaray calayhi salaatu wasalaam dadkii ilaahay ugu cibaadaysanayay qofna cilmiga ku cibaadaysanayey qofna cibaadada kale ee cilmi aanu dadka baraynin ama ku dhex jirin ee aanu baranayn wax lala yaabo maaha arrintani waayo waxa qur-aanku uu tilmaamay dad cibaadaysanayaba haddana gaala ah wuxuu ka warramay rabbi nimankii quraysh la odhan jiray gaalada ahaa jahliga hayay iyo cilmi darradoodu waxay keentay intay sanam caabudaan inay idhaahdaan ilaahayna waanu caabudaynaa sanamkanna waanu caabudaynaayo ilaahay baan usii maraynaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxaanu sanamkaa u caabudaynaa ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa waa jahli iyo cilmi la-aan waxaa kaloo dhacaysa qofku inuu ilaahay ku caabudo malamaleh markaanu aqool sugan lahayn haddana uu iska cibaadaysanayo wuxuu ku soconayaa waxaas waa mala unbuu ku soconayaa inuu wax maleeyo cidda malaha ku soconaysana alla waxa uu tilmaamay inaanu ku macaashaynin waxa uu wado wadalikum danukm اladii danantum birabbikum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin dad ilaahay caabudaya ama wax qabanaya ama camal samaynayay ayuu ilahay yihi waxbaa malamaleyseena cilmi iyo xaqiiqa maydaan haynin kaasina wuu idin halaagay waana ku khasaarteen waxay kadegi ka digi jireen dadkeennii wanaagsanaa iyo salafuna saalix qofku inuu iska cibaadaysto cilmi la'aan aan markaa muhiimadday cilmiga siin jireen mid wax aada u weyn bay ahayd sidaa daraaddeed baa dardaaranno badan oo uu bixin jiray cumar ibnu cabdilcasiis waxaa ka mid ahaa cilmiga guryaha ka soo saara cilmigan guryaha ku jira ka soo saara oo waxaa keentaan xalqadaha masaajidka iyo shaarica iyo fagaaraha keena iyo meelaha bilaashkii lagu baranayo ilaan iminka waad aragto cilmigii jaamacadaa lagu xidhay iyo madarisadooyin iyo macaahid markaa qofkii lacag baa geli karaya qofkaan waxba haysanin isagu ma faa'iidaysan karayo tuu diidanaa cumar ibni cabdilcasiis raximahullah alimaam alcaadil taa weey mar kale reer madiine u qoray waraaq markaasaa wuxuu leeyahy innahu man tacabada bigayri cilmin kaana maa yufsidu akthara mima yuslix madaxdiinu dadka u sheega reer madiino waxay u sheegtaan qofka ilaahay caabudaya cilmi la-aan caabudkii baynu daba soconnaa aan cilmiga lahayn sidee looga fadli batay baynu daba soconnaa qof iska cibaadaysanaya uun oo aan cilmi lahayn sidee looga fadli batay ee adiladii weeye kuwan iyo aqwaashii culimada marka wuxuu ihi qofka iska cibaadaysta cilmi la-aan waxa dhacaysa waxa uu fasahaadinayaa inuu ka badan yahay waxa uu wanaajinayo wuxuu kharibayaabaa badanaya wax lala yaabana ma aha asxaabtii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nin baa cibaadaystay rasuulka agtiisu ku cibaadaystay cilmigiisu se wuu yaraa oo salaadaaba ka jabayso ka xumaanaysa intuu tukaday buu nebiga u yimid u salaamay markaasuu rasuulkuna ka qaada wuxuu uhi salli fa innaka lam tusalli orodi buu noqo tuko mabaa tukanine mar labaad buu ku celiyo mar saddexaad buu ku celiyo cilmigii markuu siiyey bay cibaadadii ka ansaxday markii dambe uu isdhiibo wuxuu yihi rasuul allahu intaa waxaan hayn ma haye bal waxii sheeg nebigu markaa wuxuu baray salaadda meeluhu ka kharidayay si uu u saxo idan markaa cilmigii cibaadada uu ku saxayay markuu sheegay bay salaadiisii ansaxday marka maqaaladanu cumar ibnu cabdilcasiis leeyahay qofku wuxuu kharibayaa badanayaa wax lala yaabo ma aha wax jiro runa wey sida aynu tusaalada ku bixinay sida aynu arkayno dad wanaagsan oo aada u dadaalaya oo odayaasha iyo waayeelka iyo aqoon-yahankaba ah oo haddana salaadoodu qaldantay qalloocanta halkaasaad arkaysaa dhalinyaro badanoo waxa iskaba bartay oo qofkii wuxuu isu haystaa aqoon-yahan laakiin shaarhki iyo surwaalku isku yara giijiyayo markuu su markuu sujuudo ama rukuuco cawradiisaa muuqanaysa cawrada raggu inteebay ahayd waxaad xundhurta iyo jilibka laakiin isagu siduu dharka isugu dhajinayay shaarkana isaga gaabinayay surwaalkii iyo shaarka xagga dambe ka kala kacaya halkaa iska galaan markaa kolkuu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay cawradii in ka mida baa bannaanaanaysa oo dabada xaggeeda sare ah kadibna salaadiisii way buraysa waanu dadaalo qofkii masaajid buu yimid oo u dahaaro qaato oo wakti buu bixiyey markaa marka baa waxay la gashay inay salaadii ka jebiso mi aanay nasiib darro ahayn in lagu baraarugo way arrintaas waxaa kaloaynu sii raacin lahayn intaa oo qodobka afraada oo sheegaya miisaanku islaamku iyo mansilada uu siiya culimada culimada aqoon-yahanka diinta alculamaau fowqa almujaahidiina washuhadaa culimmadu way ka sarreeyaan dadka dagaalka gaalada ku jira iyo kuwa ku shahiidayaba ee naftoodaba bixinaya sidaa daraaddeed baa cabdillaahi bnu mascuud allaha ka raali noqdo oo ka mid ahaa culimadii asxaabta aadka u cilmiga badnaa waxa uu lahaa waladii biyadi layawadana rijaalun qutiluu fii sabiili اllahi shuhadaa an yabcahahum allahu culamaa limaa yarawna min karaamatihim intuu dhaartayba wuxuu leeyahay way jeclaan doonaan maalinta qiyaamaha rag badan oo shuhado dagaalka gaalada ku shahiiday inay culimo noqon lahaayeen markay arkaan sida ilaahay culimada uu karaameeyey xasan lbasr raximahu llahu isaguna ka mid ahaa culimadii waaweynaa ee taabiciinta ee dhandhanka cilmiga sida fiican u helay isaguna wuxuu lahaa yuusanu madaadu lculamaa bidimaai shuhadaa fayarjaxu midaadu lculamaa aakhiro waxaa la isu miisaamayaa dhiiggii shahiidka iyo iyo khadkii culimada oo waxa raajix noqonaya khadkii culimmadu ay cilmiga ku qorayeen wax lala yaabana maahe qur-aankaba ilaahay waxa uu ku xusay fii suurati tawba dagaalka gaalada marka loo baxayo dadku inaanay u wada bixin cadowgaa la dagaalankiisa laakiin ay qaybi soo hadho cilmiga ay barato si loogu diyaar garoobo in lala dagaalamo cadowgii kale jahliga ila cadowgu waa laba nooc midi waa inagu ag dhow oo dadka inta badan buu hayaa waa cadowga jahliga la ydhaah aqoon darada midina waxa weeye cadowgaa shaydaanka iyo gaalka oo intooda badani waxay soo isticmaalaan un qof jaahil ah ayay shaydaanka iyo gaalku soo isticmaalaan marka ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ma habboono dagaalka gaalada inay u wada baxaan mu'miniintu ee waa inay jiraan qolo soo hadha oo deegaanka iyo guryaha iyo dadka ku soo hadha oo cilmiga baranayo dadkana u diyaarinaya inay baraan si mujaahidiintii baxay markay soo noqdaan aqoontii ay u gaadhsiiyaan lacallahum yaxdaruun si ay iyaguna u feejignaadaan oo wixii qalloocan la isaga ilaaliyo marka waxaad arkaysaa aqdasu saaxa goobihii ugu qiimaha badnaa oo dagaalka cadowga iyadoo loo baxayo mar haddii la yidhi dad cilmiga bartaa ha soo hadhaan arrintu arrin sahlan inaan ahayn baad halkaa ka arkaysa waxaa kaloo inoo sii muujinaya arrintaas oo aan loola yaabaynin qofkii shahiidka ama mujaahidkii inuu ka fadli badan yaha caalimku dee haddii uu qofka mujaahidka ama dagaalamaya aqoon diineed aanu lahayn qallooc baa geli kara jihaadkiisiiba khariba haddii aqoon saxan oo cilmi ku salaysan aanay jirin qofkii isagoo naftiisii quuday wakhtigiisii quuday maalkiisii quuday buu tacab khasaar ku dhici karaa bal dembaabi karaa mujrim dembiilaan noqon karaa isagoo aan waxba lasoo soo kala hadhin mar haddaan aqooni jirin tusaale wanaagsan waxay noogu filan nimankii la odhan jiray khawaarijta ee aadka u dadaalka badnaa cibaadada badnaa haddana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo hortaagan bay mucaarado muujiyeen qallooca diinta ay sida qalloocan u gashay daraaddeed mid mid iyaga ka midii markii uu dhaliilay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dee cumar baa yidhi kan igu siidaa aan dilay rasuulku markaa wuxuu ihi dachu fa ina lahu asxaaban yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihim wa siyaamahu maca siyaamihim ilaa aakhir xadiid xadiidkii bukhaari ku sugnaa iska daa buuhi qaar kalaa soo socdee oo kan kooxdiisaa khaarijiga oo iyaguna khawaarij oo iman doona oo soomkoodu badan yahay oo salaadoodu ay badan tahay oo qur-aanka ay akhriyayaan uu badan yahay oo idinku markaa aragtaan siday u cibaadaysanayaan cibaadadiinuba idinla yaraan doonto haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya diintana way ka dhex murhayaan oo way ka dhex siibanayaan sida leebkaasi meesha lagu galay ama xabadaa gumacahi meesha lagu riday xagga kale ay uga baxdo dad diintii kudhi ku eh, degaya oo biyo dhigayo maahee dhanka kale uga boodayaan taasna markaa waxa keenay aqoon darrada iyo jahliga diintii aanay si fiican u garanaynin ayaa dadaalkoodii tacab khasaar ku keenay bal nimankii la dagaalamay caliy bnu abi daalib iyo asxaabta waxay ahaayeen colkii ciidan la soc ciidankii cali la socday caliy bnu abi aalib radia allaahu canhu la socday kuwii ugu cibaadada badnaa ee dagaalka gaalada ugu adkaa ee xulka ahaa bay ahaayeen haddana waa taa xagga kale a u ciireen mid iyaga ka midoo zucamadooda ka mid ahaa madaxdooda cabduraxmaan ibnu muljim la odhan jiray waa ninkii dilay buu ahaa gacan saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiisii ina adeerkiisii gacantiisa uu ku barbaariyey caliy ibnu abi aalib seediga u ahaa khulafada mid ka mid ahaa intaasoo jeer nebigu jannada ugu bushaareeyey sidoo kale uu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam inuu yahay asxaabta nin ilaahay uu jecel yahay iyo rasuulku ay jecel yihin isaguna ilaahay iyo rasuulka jecel ninkii intaasoo dhan uu nebigu fadligiisa xusay calayhi salaatu wasalaam ayay isku dayeen inay dilkiisa ilaahay ugu dhowaadaan oo halkaasay shahaado iyo ay ka baadi dooneen qurba inay ilaahay ugu dhowaadaan arrintaana kamay tanaasulina mid la odhan jiray camru bnu qaxtaan oo ka mida shucaradoodii mutaakhiriinta ahaa ama gabayaagoodii dambe ayaa kusii hambaliyeynayey ninkaa ibnu muljim la odhan jiray caliy ibn abi daalib dilay ayuu gabay ka tiriyey isagoo dilkiisa ku hambalyaynaya markaasaa wuxuu lahaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluga min di lcarshi ridwaana inii la adkuruhu xiinan faaxsibuhu awfa lbariyati cinda allahi miisaana darbadda u liqsiiyey buu ihi ninkaa saaxiibka ee cabdiraxmaan ibnu muljim la odhan jiray cali uu ku dhuftay wuxuu ugu dhuftay ilaaha carshiga weyn le ayuu raali noqosho ka doonaya ninka cali dilay saaxiibkay buu leeyahay ilaahay buu raalli noqosho ka doonaya aniguna marmarka aan yaro xusuusta ninkaa cali dilay waxaan u malaynayaa buuhi inuu yahay awfa albariyati cinda allaahi miisaan ninka wixii loo diray si fiican u fuliye ilaahay agtiisa miisaan weyn ka taagan war aad iyo aada u cajiiba oo lala yaabo runtii marka taasina wuxuuna inoo caddaynaysaa haddii qofka aqoontiisii aqoontii uu waayo camalkii uu qabanayay iyo xataa jihaadkii uu waday in dadaalkiisu uu dhalayo inuu ku dhaco khasaaraha weyn ilaahay baa wuxuu uhi qul hal nunabiukum bilakhsariina acmaala aladiina dala sacyuhum fi lxayaati dunya wayaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca dadka camal samaynaya iyagoo u haysta inay weliba wax wanaajinayaan haddana khasaare ku jira ayaa ilaahay waxa uu caddaynayaa guuldarrada ay leeyihiin qofkii waxbuu qabanayaa waa caamilatu naasiba wuu dadaalaya laakiin cilmi aan daraaddeed tacab khasaar baa ku dhacay idan markaa taasi wuxuna jawaab u tahay sideebaa qofka naftiisii e, naftiisii bixiyey maalkiisii bixiyey qofka cilmiga faafinaya uga fadli badan karaa qodobka lixaad aynu xusi lahayn waxa weeye kol hadduu sidaa islaamku u weyneeyey aqoon-yahankii xagga diinta in la weyneeyo tacdiimu lculamaa waalcilm cilmigii culamadaba in la weyneeyo aimaduna taa in fara badan ayaa ay ka hadleen abu nucaym sida uu xilyatulawliyaa ku xusayo caliy bna abi daalib baa wuxuu yidhi aan idhaahda kacbu bnu axbaar baa waxau yihi aalib lcilm kalgaadi raa'ixi fi sabiili اllahi tacaala qofka cilmiga baranaya waxa uu ka dhigan yahay qofka jihaadka u kalahaya ee u caraabaya kaasoo kale uu ka dhigan yahay abu darda isaguna wuxuu lahaa allaha ka raali noqda sida miftaaxu daari sacaada ibnu qayim uu ku xusayo man ra'a algudwa wاlrawaaxa ilى اlcilmi laysa bijihaad faqad naqasa fi caqlihi wa ra'yi qofka cilmiga loo kalahayo ama loo caraabayo loo soconayo u arka inaanu jihaad ahayn kaa caqligiisi iyo ra'yigiisuba wuu yaryahay buu marka jihaadka waxyaabaha ugu qiimo badan buu ka mid yahay cilmiga la baranayo ee la barayo dadka markaa dadka mujaahidiintaay ay ka mid yihiin culimada iyo aqoon-yahanka diinta baranaya labaduba waxa isaguna lahaa sufyaan ibnu cuyayna raximahullah oo taabiciinta ka mid ah man dalaba alcilma faqad baayaca allaha tacaala qofka cilmiga baranaya ama dadkaba baraya ilaan qofkii cilmiga baraya isagiina uu baranaya markuu qofku dadka cilmiga barayo inta uu baranayaabaa ka badanba dadka intuu barayo isagiiba baxi buu ku jiraa baaritaan waxbuu xafidaya waxbuu akriyayaa awalu mustafiid almucallim qofka ugu horeeya wax faa'idaysanayaa waa qofka dadka wax baraya marka qofkaas ilaahay buu bayca iyo heshiis la galayo heshiiskaasina waxa weeye ku ilaahay kaga qaaday culimada kitaabkiisa rasuulkuna ka qaaday sala allahu calayhi wasalam inay dadka diinta gaadhsiiyaan saa daraaddeed baycadii buu oofinaya allana wuxuu xusay dadka mu'miniinta ilaahay rumaysan iyo gaar ahaan kuwooda aqoon-yahanka ah inuu kor u qaadayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat darajooyin baan kor ugu qaadayaa dadka ka sarraysiinayaa buu lahay dadka ashahaadanaya iimaanka leh iyo weliba kuwooda aqoonta leh asxaabtu allaha ka raali noqdo dabcan tusaale wanaagsan bay noo yihiin oo wixii khayr laba tusaale ay noogu yihiin markaa waxyaabaha caanka ku ahaayeen waxaa ka mid ah asxaabta culimada ah ee ugu cilmi badan aad bay u qadarin jireen taasina waxay mudan tahay inaynu inaguna ku dayanno asxaabta xalaasha iyo xaaraanta yaqaanee nabigu caddeeyey waxaa ka mid ahaa mucaad ibnu jabal oo xadiidkii saxiixa tirmidi uu warinayay nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam wa aclamuhum bilxalaali walxaraam mucaad ibnu jabal asxaabta ka ugu cilmi badan xalaasha iyo xaaraamta ee fiqiga iyo axkaamta u yaqaano waa mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal si gaaray ah u weyneyn jireen saxaabadu markuu ka soo horbaxo mid iyaga ka mid a indhaha may siin jirine hoos bay uga foorarsan jireen maadaamuu yahay caali qadarinayaan isagoo weliba da-diisu aanay weynayn ee asxaabta da-yarta ah uu ku jiro may u eegi jirin qofkani qoladeebuu yahay midabkeebuu leeyahay gobolkeebuu ka soo jeedaa abtirsiimadiisu waa maxay laakiin aqoontiisaa loo eegi jiray asxaabta ridwaan ullaahi calayh sidaa daraaddeed waxaa arrintan sii caddaynaya taabiciga qiimaha badnaa ee la odhan jiray muslim alkhawlaani raximahullah ayaa wuxuu inoo inoo sawirayaa muuqaal ka bixinayaa bal saxaabadu culimmadooda siday u weyneyn jireen ay uga faa'iidaysan jireen waxa uu xusay waxaan soo maray buu ihi soddon asxaabi asxaabtii nebiga ka mid ah oo fadhiya masjidka dimashik xalqad weyn bay fadhiyaan waxaa dhex fadhiya nin dhallinyaro ah oon daadiisu diisu weynayn isla markaana indha indhawaaweyn oo la caddayn badan waxaan arkayaa iyada oo asxaabtu cilmiga ay ka dhagaysanayaan oo kolba midi dhegta u dhigayo kolba midi dhaqaaqayo kolka xoogaa la joogana kolba qaar baa ku soo noqonaya cilmigay ka qaadanayaan waxbay isweydiinayaan wixii ay isku qabtaan ayaa haddana lagula noqonaya isaguna halkaasuu fadhiya ah. aad baan ula yaabay buuhi asxaabtii nebi maxamed ninkan ay ku urureene da-da yara cajiibka ahi muxuu ahaa markaa nin ila joogay baan weydiiyo wa qultu lijaliisin lii man haada nin ila fadhiya baan ku uhi war ninkaasi muxuu ahaa soddon asxaabiyo garmadooba iyo nin eh, ciraliba ay ku urureen oo wax laga faa'idaysanaye waxau hi hada mucaad bnu jabal saxaabigii magacaa la odhan jiray weeye isagoo sidaa aynu soo sheegnay da-diisuba ay yarayd oo dhowr iyo soddon jir ku dhintay waxaad iyo aada u qiimo badan weeye taasina waxay ka markhaati kacaysaa asxaabtu ridwaanullaahi calayhim siday ugu han weynaayeen kuwooda cilmiga badan ay u qadarinayeen ay uga faaidaysanayeen fadligiisana ugu aqoonsanaayeen waana midhay haboonta inaynu ku dayanno arrinta toddobaad waxa weeye taqdiimu lculamaai calaa kayrihi culimada iyo dadka kale iskuma jiraana way kala horeeyaan oo ilaahay baabaan simin dadka a shahaadanaya iimaanka leh aqoon-yahanku inuu kasii sarreeyo ilaahay baaba caddeeyey subxaanahu wa tacaala qofku cidduu ka soo jeedaaba cidday doonaysa ha ahaato xataa dadkii aan kursiga iyo madaxtinimada loo dhiibi jirinba ha ahaadee hadduu caalim noqdo wasnigiisi iyo miisaankiisi iyo mansiladiisuu leeyahay oo qof mudan weeye oo aan la odhanaynin dadaan talin jirin buu ka soo jeedaa lama odhanayo imaamu muslim saxiixiisa waxa uu ku soo warinayaa cumar ibnu khadaab baa wuxuu la kulmay wakiilkiisii ama barasaabkiisii maka iyo dhulkaa u qaabilsanaa oo la odhan jiray naafic ibnu cabdilxaarif meesha cusfaan la yidhaahdu kula kulmay waxa uu ku yihi meeshii la odhan jiray ahlulwaad yaad madax uga dhigtay waxaan madax uga dhigay buu yihi ninka laydhaa ibnu abza oo ibnu abzahaasi muxuu ahaa buu yihi mawlan min min mawaaliina waxa weeyaan buu yihi raggii aanu xoreynay mid ka mid ah oo dadkii halkaa joogay ma nin la xoreeyey baad madax uga dhigtay buu yihi ilaan dadku had iyo jeer way iska hadal badan yihiinoo waxay odhanayaan war cid kale oon ninkan ahayn miyaa la waayey inta ninkan la xoreeyo annaga na lagula warwareegayo madaxna looga dhigayo taasuu cumar diidan yahay cumar ninkii wuxuu garanayaa luqadda lagu qancinayo oo ah tii qiimaha badnayd wuu jawaabay wuxu uhi innahu qaari'un likitaabi illaahi tacaala wa inahu caalimun bilfaraa'id ilaahay kitaabkiisana wuu yaqaana dabcan iyo tafsiirkiisa iyo macnihiisa cilmiga qiimaha badan ee dhaxalka ee qaadiga iyo qofka madaxdaa looga baahan yahayna wuu yaqaanaa sidaa daraaddeed buu noqday qof mudan mansiladaa iyo darajadaana alaa u gartay cumar markaa uu saxeexayoo waxa uu idhi isagoo arrintii ku qancay inahu qaarin wuxuu yihi ama ina nabiyakum qaala sala allahu calayhi wasalam ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ha sax weeye nebigaa inoo sheegay kitaabkan qur-aanka ah inuu ilaahay dad kor ugu qaadayo waana cidda kor u qaadee qadarisee qiimaysee ku dhaqanta dadka qaarkoodna hoos buu ugu dhigayaa kitaabka sababtiisa waa dadka kitaabka saluuga ee cisayn waaya ee ku dhaqmi waaya marka ninkaasi kol hadduu kitaabkii ilaahay kor u qaado ehel u noqday ilaahay baa kor u qaaday waa sax weeyaan ninkaa wuu ansixiyey cumar ibnu khadaab hada ahaada nin la xoreeye wuxuu ansixiyey madaxtinimadaa madaxda laga dhigay buu ansixiyey asxaabtu sidoo kale saasay u qadarin jireen mar walba dhexdooda culimadooda laftigoodu waxaan kuwo qadariya maalin maalmaha ka mida wuxuu doonay asxaabigii zayd ibnu thaabit la odhan jiray isaguna fiqigii iyo axkaamta aada u yaqaanay inuu gaadiidkiisa fuulaabuu doonay cabdillaahi bnu cabbaas baa ku dhegay koorihii uu fuuli lahaa si aanuu la dhaqdhaqaaqino wuu u khidmaynayaa u adeegaya markaasuu yihi ma saasaad yeeshay maxaad saa u yeeshay haakadaa umirnaa an nafcala biculamaa'ina wa kubaraa'ina ibnu cabaas wuxuu leeyahy sidaasaa nala faray inaanu ugu samafallo oo aanu ugu adeegno aqoon-yahanka yaga diinta iyo kuwa yaga noogu mudan sayid ibnu thaabitna ibnu cabaas buu gacanta ka dhunkado waxau yihi haakadaa umirnaa an nafcala biahli beyti nabiyina sala allahu calayh wasalam annagana sidaasaa nala faray inaanu u weynayno gacalkii iyo xigtadii nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantuu ka dhunkaday markaa markaa kanina kan wuu sharfayaa kanina wuu sharfayaa ila labaduba waa aqoon-yahankii diinta marka waxay taasina daliil u tahay culimada cidda cisaynaysa qadarinaysa darajadooda muujinaysa waxaa ka mid a iyaga laftooda inay sharfaan ay isciseeyaan waxaa la weydiiyey cabdillaahi mubaarak man dadka yaa u mudan waxau idhi alculamaa culimadaa u ummada waxaa lahi fama lilmuluuk madaxduna waa iyo azuhaad waa dadka adduunyada ku dhex saahiday ee aan adduunyada u waalanayn ka daba dhicin marka jawaabtaa wuxuu u bixinayaa wuxuu saxayaa mafhuumkan qaladkee dadku ay qofka kursiga fuula un ay moodayaan inuu mudan yahay ayaa wuxuu tilmaamayaa diinta ilaahay iyo daacada ilaahay dadka ku fiicani inay u darajo sarreeyaan dadka sidaas wax u qiimeyn jireen asxaabtu allah ka raali noqdo cubaadat bnu saamit waxa uu nebiga ka warinayaa calayhi salaatu wasalaam xadiid caddaynaya arrintanaynu ka warramayno ama cidda mudan ee la maamuusayo inay ku jiraan aqoon-yahanka diinta aqoon-yahan hadda waxaa loo yaqaanaa cilmiga maadiga ee wax lagu cuncuno adduunyada qofka yaqaanuun baa loo yaqaanaa laakiin berigaa hore aqoonyahan waxa loo yaqaanay dadka ululcilmiga ee cilmiga samaawigaa yaqaana ee ilaa aragtidii baa isbeddeshayoo dadkiiba adduunyadii ku weynaatay markaasaa eray bixintiina la qalloociyey xadiidkan axmed baa wariye waana saxiix sida tarqiibka iyo meelo kaleba ku sugan nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa min ummatii man lam yujilla kabiirana walam yarxam wayarxam sagiirana wayacrif caalimana yacrif licaalimina xaqa annaga naga mid maaha ummadayada ka mid maaha qofkaan waayeelka weynaynin odayaasha iyo dadka cirowga ah hooyo iyo aabbaba odayaashiiyo islaamaha qofkaan weynaynin isla markaana aanu naxariisanin ninka yar ee da-da yaroo dadka waaweynna waxaa la doonayaa caruurta yaryar inay u naxariistaan ay dhowraan ay soo dhoweeyaan si jacaylka iyo maxaba ay u yeeshaan ay dadka waaweyn u jeclaadaan qofka caalimka aana xaqiisa aan garanin buu yidhi annaga naga mid maaha qofka markaa caalimka ah xaqiisu dee waa wixii uu diintu ay xaq siisa wey inaan xadgudubna lagu samayn lana xaqirin oon hoos loo dhigin qur-aanka kariimka ah wuxuu inoo caddaynayaa aqoon-yahanka diinta in iyaguna ay mudan yihiin oo la qadarinayo xataa qofka faadilka ahi ka mafduulka ah masalada uu kaga uga cilmi badan yahay waa inuu ku qadariyaa qofkii fadliga badnaa hadduu la kulmo miduu ka fadli badan yahay laakiin aqoon dheer wuu ku qadarinayaa qisadii khadir iyo nebi muuse oo suuratulkahfi ilaahay uu kaga warramay waxyaabaha ay caddaynayso cilmiga iyo ahlulcilmiga qiimahoodaa ka mid ah dhowr meelood baa ereygaa cilmi iyo culimadu uu kusoo noqnoqonaya iyo culimadu fadliga ay leeyihiin waxa uu leeyahay hal atabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushda ma ku raacaa buu leeyah khadirow ma ku raacaa si aad cilmiga ilaahay uu ku baray anigana wax iga barto codsiga wuxuu u soo gudbinayaa si edab leh oo deganaansho uu ku jiro oo qadarin iyo xaqdhowr uu ku jiro labadooda marka la eego dee nebi muuse calayhi salaam waa rususha shanta u fadliga badan ee ululcasmiga la ydhaah ilahay uhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul khadirna waxaa laysku khilaafsan yahay ma nebi baa mise waa addoon wanaagsan oo saalixa inkastoo jumhuurta ay u badan yihin waa nebi haddana maanta waxaad arkaysaa aqoonta uu dheeraadka u leeyahay xaaladaa iyadaa khadir uu ku qadarinayaa nebi muuse calayhi salaam waxyaabuu qur-aanku ina barayo aynu ka faaidaysanayna wey dadkii soo gaadhay asxaabta ama taabiciinta culimadoodii iyaguna aad bay u qadarin jireen culimadooda taabicigii weynaa la odhan jiray moxamed ibnu shihaab azuhri oo lagu tilmaamay inuu yahay min aclami taabiciin waxa uhi kuntu aatii baaba curwat bnu zubayr wa huwa faabiit faajlis walow shi'tu an adkhula ladakhaltu walaakin ijlaala lahu curwat bnu zubayr oo isaga laftiisu taabici ahaa ayaa gurigiisa imaadaa kolkaasaan muddo dheer ku hor sugaa aqalka ilaa intuu hurdadiisa dhammaysanayo iyo raaxadiisa aqalka hortiisaan fadhiyaya dabayshaa iyo qoraxda iyo duruuftaasuu xamilaya wuxuu sugayaa inta uu ikhtiyaarkiisa ku soo baxayo si uu masalo diiniya uga faa'iidaysto marka wuxuu leeyahay haddaan doonayo horay baan uga geli lahaa aqalka iman u celiyeen laakiin ijlaalan lahu anigoo weyneynaya ayaan sidaa u yeelayay buu lahaa taasina waxay tilmaamaysaa runtii waa midh aad iyo aada u mudan oo waxyaabaha ay ku macaasheena cilmigooda uu barakada ku yeeshay bay ahayd imaamu lbukhaari raximah llah isagoo lix iyo toban jira ayaa culimada aclaamta ah ee ajillada ah ee waaweyn ay u soo ururi jireen oo aqoontooda ay ka faa'iidaysan jireen wa fi saadisati cashara min cumri isagoo lix iyo toban jira aqoonta uu xambaarsan yahay daraaddeed ayaa lagu weyneyn jiray oo lagu qadarinaya oo laga faa'idaysanayay imaamu shaafici baa wuxuu laha raximahullah isagoo taa ka hadlaya inaan loo eegaynin qofka yaraantiisa laakiin aqoontiisa loo eegayo wa ana sagiira alqowmi in kaana caaliman kabiirun idaa ruddat ilayhi lmaxaafiru qofka da-da yar kol hadduu xalqada qabanayo oo cilmigiisa loo baahanya oo lagu soo ururayo isagaa dadka u waaweyn buu lahaa intii aan duulimaadkan maskaxdu imanin een dadka muslimka maskaxda gaaladu ka qabsanin madaxduna way weyneyn jireen culimada oo way qadarin jireen oo waxay u arkayeenba inay ka miisaan sarreeyaan madaxdii soo maray muslimka waxaa ka mid ahaa sulaymaan ibnu cabdilmelik xajka ayuu yimi wakti waktiyada ka mid a ah isaga iyo labadiisii inan baa xajka yimi oo ka mid ahaa dadkii xajka yimi o da isagiibaa hogaaminaya ummaddii madaxu ah reer bani umayana waktigoodaa go-aan waxay ku qaateen marka xajka iyo axkaamtiisa iyo arrimihiisa laga hadlayo in wax laga weydiiyo taabicigii qiimaha badnaa la odhan jiray cadaa ibnu abi rabaax ee caalimka maka ahaa waayo labaatan sannadood ayuu masaajidka u soo jiifsanayey aqoonta diinta siduu wax u baran lahaa ama dadka wax u bari lahaa in ka badan laba boqoloo asxaabina waa la kulmay cabaa bn abi rabaax sida la ogsoon yahay wuxuu ahaa dee maka ayuu ku barbaaray dadkii muslimiinta ah ee la xoreeyeyna wuu ka mid ahaa weliba ruux dumara isaga xoraysay ninbaa wuxuu yihi ragga hala laaye aniga waxaba ii dheer buuhi aabahayba islaani dishay sha waa la dagaalamayo markaasaa aabihiina ku dhintay war aniga taasaaba iisii dheer buuhi markaa dadku markay doonayaan inay wax sheeg sheegaan ku marmarsoodaan wax waa la xoreeyay weliba gabadh ba xoraysa waxyaabaha cajaa'ibka ah midabkiisuna midab dee madow buu ahaa ila ilaahay baa dadka kala duwe inaba waa madownahay labada labadiisa indhood mid baa xoogaa cawarnaaniya wax ku yaro yaaleen markii dambena waabuu indhabeelay waanu yaro dhitin jiray oo adinna waxbuu ka yaro qabay sankiisuna wuu yaro gaabnaa intaa marka laysu geeyo dee dad badan baa hoos u eegaya soo maaha intaa kolka laysu geeyo dad badan baa hoos u eegaya laakiin cilmiga ilaahay uu ku manaystay awgeed oo aimadii waaweyne ajilada ah ay uga markhaati kaceen ayaa wax walaa uu qabo ka muuqanaya jidhkiisaba asturay oo qurxiyey sidaa daraaddeed reer bani umaye madaxdoodii waxa ay diri jireen nin dhawaaqa xujaajta dhexdooda oo yidhaahda lama weydiin karo arrimaha xajka cid kale oo aan ahayn cadaa ibnu abirabax ninkaasunbaa wax laga weydiin karaa sulaymaan ibni cabdilmalik iyo labadiisii inan waxay usoo dhaqaaqeen taabicigaa la odhan jiray cadaa bn abi rabaax si cilmiga xajka ay wax uga weydiiyaan waxay se la kulmeen isaga oo kacbada agteeda ku tukanaya way sugeen intuu salaadiisii iska dhammaysanayey gebgebtan dee imikana may jirin oo imika waxbaa la odhan lahaa amiirulmuminiinkii baa ku sugaye soo gaabi sunnaha qaar baaba dhegta u saari lahaa ama iskaga baxbaabay odhan lahay taasina may jirin culimmada waa la qadarin jirayoo raggan madaxdaa in badan oo ka mid ihi aqoon-yahan baabee diinta wax ka yaqaana salaadiisii markuu iska dhammaystay ayay dhinaca iyagoo jooga riwaayanka qaarkoodna xagga dambeabay ka joogeen ayaa la leeyahy ayay masalooyinkii ku daldaleen waxbay weydiiyeen isagoo sidiisii isaga wardiyayo xaggii qiblada isaga sii jeeda kacbada ayuu kolba masalo sheegaa kolba masalu sheegaa maba soo eeginba waa fii wadci salaa buu ku sugan yahay intuu ku dhagay oo dee kusoo booday oo ma sidii loo mucaanaqayn jiray waxaabama samaynin wardi adinkiisiibaa isaga laabanoo sidii ninkii ataxiyaadka isaga fadhiyay sidiisii buu yahay wahum wahum yuqbiluuna bi hada alwadci liannahum yaxtaajuuna bicilm ilaa cilm cilmigiisii waa u baahan yihiine iyagu dee way kusoo urureenoo way dhagaysanayaanoo kolba su-aal bay weydiinayaan isnamaba eegayaba sulaymaan ibni cabdilmarig markuu ka dhamaystay masalooyinkii uu weydiinayey ile baahi weyn baa loo qabaa isaga laftiisiba madaxoo dadkii wacyigelinaye labadiisiinan buu la hadlay waxau uhi yaa bunay laa taniya fii alabi alcilmi fa innii laa ansaa dullanaa bayna yaday hada alcabdi alswad aabba ku dadaala buuhi aqoonta diinta marnaba ma ilaawayo ninkaa madoobi siduu inoo dullaystay armiyadaan arkay muse wka inagu cabay ninku <laughs> waaya waa ninkaa madoobay dullaystay maruun aan ka ciil baxne bi'i waaye aqoonta barta bui saasuu soo naqilaya jawsi safwatu safwa marka arrintaasina waxay tilmaamaysaa qadarinta ay berigaa culimadu qadarinayeen madaxda ay qadarinayeen cilmiga daraaddeed ayaa taasina ay ku timid runtii oo dee waa laga faa'iidaysanayay alcilmu yarfacu beyta laa cimaada lahu waljahlu yahdimu beyt alcizi waasharafi cilmigu dadka wuu kor yeelaa deegaankuu kor yeelaa jahliguna deegaanka iyo dadka uu ku dhex faafaba wuu baabiiyaa waxaa dhacday ninkii isagana la odhan jiray macnaha wuxuunay soo qaadanaya tusaalayaal ku saabsan siday madaxdii hore mansilada culimada iyo darajadooda u ilaalin jireen ama u qadarin jireen riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu ahaa haarunu rashiid qaar ka midina inuu maamuun ahaabay xusayaan labadaa nin ay soo aabad ahaa oo madaxdii soo maray caalamulislaami ka mid a ah. laba inanuu dhalay ayuu u dhiibay nuxaadii qola waxay leeyihin kisaai buu ahaa qolana faraa waa cilmiga naxwada ragga aada u yaqaana labadii inan cilmiga naxwada iyo af carabiga iyo aftahanimada iyo gabayga iyo inay soo bartaan buu doonaya waa madaxweynihii muslimiinta oo xalqadii keenaya cilmiga culimadii iyo raggii adbinaya caruurtana u keenaya halka innaga imika dee gaalada loo diro gaalada laftigoodaba dee muslimiinta usoo diraya waktigaas si ay aqoon u faydaystaan labadiina sheekhiiba ayay aada u cabbeen macnaa aada u jeclaadeen cilmigiisii kadibna had iyo jeer markuu ama albaabka u dhaqaaqo ama kabaha gashanayo iyagoo weyneynaya waxay isku qabsan jireen kabihiisa anaa udhigaya anaa udhigaya waa labadii madaxweynuhu dhalay ee sheekha ka faa'idaysanayay markii dambe waxay ku heshiiyeen midkeenba kab ha dhigo si aynaan muranka aynu usoo yarayno adiguna taa kabtaa midig qaad anuna <laughs> tan bidix ayuu midkeenba dhigay sidii ku heshiiyeen warkii madaxweynihii buu gaadho waxaa la ciyaalkaagii dee nin halkanaabay cagihiisa ka shaqeeyaan ninkiibuu u yeedhay oo wuxuu warkaasaan maqlae intaanu su-aashii weydiin bu dadka yaa u sharaf badan bu markaa ninkii sheekhaa wuxuu hi dee madaxweynaha u sharaf badan uma sharaf badnee waxaa u sharaf badan buuhi madaxweynaha caruurtiisu ninka cagihiisa isku qabsatay ee labadiisii kabood ay isku haystaan ee anigaa udhigaya anigaa udhigaya waa waliyulcahdigi ayaa kaasaa u sharaf badan bu dabeedna wuu naxay sheekhii wuxuu dee in qalad wax loogu sheego u qaatay wuxuu hi anigu hawshaa umaan dirin dhallinyarada laakiin waxay ahayd mid iyaga ka timid aniguna waxaan is idhi waxba carruurta ha mooraal jabin oo cilmiga iyo ehelkiisii kol hadday xiisaynayaan waxba ha nacsiin qalbigoodaan dhowray maya maya buuhi saa uma jeeda haddaad u diidi lahayd adaabaan canaanta kuu badin lahaa buui arrintanina waxay sheegaysaa buuhi inamadayda sharaf ay leeyihiin bay sheegaysaa saddexna lagama weynaada buui saddex arrimood lagama weynaado falaysa yakburu rajulu wain kaana kabiiran can halaai ninku haba weynaado saddex kama weynaado can tawaaducihi lisulطaanihi wa waalidihi wa mucalimihi lcilm lilcilm aladi yucallimuhu alcilm qofka madaxda in la weyneeyo iyo waalidka in la weyneeyo iyo qofka mucalimka in la weyneeyo saddexdaa lagama weynaadab waa taasina waxay caddaynaysaa sida had iyo jeer ay u weyneyn jireen berigaa madaxdii joogay ehm, culimada ay u weyneyn jireen qisay ka waramaan ay xusaan aimada qaarkood dacfi bay ku sheegaan qaarna way yaro taxsiiniyaan qisadaasi waxay sheegaysaa ehm, nimankii la odhan jiray mawaalida mawaalida waxay ahaayeen raggii la xoreeyey bay ahaayeen sidaa horeba tusaale aynu soo qaadanay waxaa jiray qolo la odhan jiray alfuqahaau min almawaali alfuqahaa min almawaali nimankaa la xoreeyey qeyb ka midi waxay noqdeen culimadii cilmiga fiqiga iyo axkaamta aada u yaqaanay waqti waqtiyada ka mida baa waxa u yimi cabdulmelik ibn marwan riwaayanka qaarkoodna inuu hishaam ahaabay tilmaamayaan waxa u yimi zuhri baa u yimi maxamed ibnu shaab zuhri madaxweyne baa weydiiye wuxuu idhi xaggaad ka timid zuhriyow waxaan ka imi buu ihi maka yaa halkaa caalimka ahaa ee dadku aad kaga soo dhaqaajisee ummadda marjac u ahaa buuri ee aqoonta ay ka hirqanayeen ay ka qaadanayeen wuxuu ihi cadaa ibnu abirabax waa ninkii imika soo sheegayna la xoreeyey waxau ihi ma carabtu ka mid ahaa mise dadkii la xoreeyey mee dadka la xoreeyuu ka mid ahaa buuri oo muxuu madax ugu noqday buuhi ummadda wuxuu ihi bidayaanati wariwaaya diinta iyo aqoonta uu dadka barayo waxa u ihi ina ahla ahla diyaanati wariwaaya ahlu lidalik way mudan yihiin bu hi waa sax qofku kol hadduu aqoon diineed leeya xadiidkii nebigana dadka barayo oo dhaqankii diintana uu leeyay inuu madaxu noqdo waa saxbi yamana dadku ka raajacaan bu hi cilmiga oo u mudan oo waxaa laga qaataa wuxuu ihi daawus ibnu kaysaan oo isaguna ma kuwii la xoreeyaa mise waa carabta maya waa kuwii la xoreeyey bal masar iga warran buu ihi masariyada yaa mudan oo wax laga qaataa wuxuu ihi yaziid ibnu abi xabiib ayaa isagana cilmiga laga qaataa oo dee ragga laga dambeeya halkaa ka mid a ah. ma kuwii la xoreeyey baa mise waa carabta maya waxa weeyaan buu ihi kuwii la xoreeyey bal shaam ka waran buu ihi shaam shaamna dee waa la garanaya waa dhulkaa ballaadhan imika lebnaan iyo falastiin iyo suuriya iyo waxa uhi isaga iyadana waxaa halkaana marjac dadka cilmiga waa daawus ibnu kaysaan ma carabtiibaa buui mise waa kuwii la xoreeyey mise waa kuwii la xoreeyey buui bal masr bui waxaan leeyahaa masrna waa sheegna waa yaziid ibn abi xabiib ahlu sham baan usoo noqonayaa yaman wuxuu ahaa daawus ibnu kaysaan masrna waa yaziid ibnu xabiib sham sham buu markaa aynu marayna shaam waxaa loo noqonayaa buu idhi oo caalimka loo noqdo cilmigooye makxuul cabdun nuubiyun actiqatu imra'atu min hudayl waa addoon ka mid ahaa dadkii madoobaa xaggaa nuubida nimanka la yidhaahdo gabadh baana xoraysay ahluljasiira iyaga ka warran buuri waa waqooyiga xaggaa dhulka eraan iyo kasii hooseeya magacaa la odhan jiray berigii hore yaa culimada halkaa u waaweyne ummadda ay u noqdaan maymuun ibnu mihraan weyan maymuun ibnu mihraan isaguna ma kuwa la xoreeyaa mise waa carabtii buuri ma waa raggii la xoreeyey buuri bal khuraasaan ka waran buuri iyaduna waa eeraan iyo xag ah daxaak ibnu musaaxin ayaa iyadana ka caalime buuri halkaana ma kuwii la xoreeyaa mise waa carabtii waa carabtii buuri bal basre meesha la idhaa ka waran buuri iyaduna xarun weyn baahay xasanulbasri baa iyadana halkaana u sarreeyey buuri oo isaguna ma carabtu ahaa mise raggii la xoreeyey maya wuxuu ahaa wii raggii la xoreeyey xasanbasre saynu ogsoonnahay dee hooyadii aabihiiba waxay ka mid ahay raggii la xoreeyey hooyadiina dee waxay xoreysay umu salama xaaskii nabiga caleyhi salaatu wasalaam beytnubuwa buu kusoo barbaaray aabihiina riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan zayd ibnu thaabit inuu xoreeyey laakiin dee wuxuu ahaa nin dee asxaabta cilmiga badan ka qaatay dee taariikhdana markaad eegto kalaamkiisu waxaabu ahaa mid cajiiba yushbihu kalaam alambiyaa bay yidhaha hadalkiisu hadalka ambiyadu shabihi jiro waa cidbuha cajiiba ninkii wuu yaabayo markii sagaalaad baa wuxuu uhi waylaka ahla kuufa waar guul darayse meeshii kuufe la odhan jiray iyadana waxaan ku ihi yaa ka wadaada ama ka sheekha markaasuu ihi ibraahim annakhaci oo isaguna dadkii la xoreeyaa mise waa carabti ma waa carabta buu i waa carabtii buu ka mid yahay isuu ihi inaa lilah war waad iga fujisa waxbaa i <laughs> meesha waa layna helaye iminkaad iga fujisaan nafisay buuri dad la xoreeyunbaa culimo noqday aad igu daldalaysa wallaahi latasuudana almawaali cala alcarabi xataa yukhtaba lahaa cala almanaabiri waalcarabu taxtaha wallee haddaan sidan laga daymi nimankii carabta la odhan jiray nimankaa la xoreeyay baa culimo u noqonoo mimbarka u fuuli buuhi carabina way hoos fadhiisan doontaa buuhi haddaanay sidaa wax ka bedelin maxamed ibnu shahaab azuhri ninkii runtuu sheego wuxuu ihi yaa amiir almu'miniin inamaa huwa amru llahi wa diinuhu man xafidahu saada waman dayacahu saqata war arrinka lagu kala sarreeyey waa diinta ilaahay oo qofka xafiday dee madax buu noqday buuri iyo mudan ummaddu ku ururtay qofkii dayacayna dee hoos buu dhacay buuri marka maxaad leedahay buui kursiga iyo madaxtinimada inta raadsanayseen ayaa raggii kalena xagga cilmiga ka shaqaystay buuri marka riwaayadaasi wuxuunay tilmaamaysaa in inay culimadu runtii mansilo ku lahaayeen dadka had iyo jeer madaxda ah ee waktiga ummadda xukumayay aimadu iyagoo kasii waramaya culimada iyo darajada ay ku lahaayeen dadka dhexdooda ama ay ku leeyihin mar walba sufyaan ibnu cuyeyna ayaa wuxuu lahaa arfacu nnaasi mansilatan yowma alqiyaamati man kaana bayna allahi wa bayna cibaadih wahum alanbiyaau waalculamaa maalinta qiyaamaha ilaahay agtiisa dadka waxa ugu sarreeya dadka ilaahay iyo u dhaxeeya iyo addoommaha oo ah nebiyada iyo culimada iyagaa u kala turjumaya ummadda iyo ilaahay o dee waa kuwaa dadka u fasiraya waxyigii iyo diintii abu xaniifa waxa uu lahaa in lam yakun wliyaau llahi fi dunya wاlaakhirati اlfuqahaau wاlculamaa falaysa lilaahi weli haddii aanay dadka aqoon-yahanka diintu ahayn awliyada ilaahay dee awliyo kaleba ma jirtabu awliye aqoon-yahanka diintaanu ognahaybu saciid ibnu jubayr ayaa nin baa la hadlay oo wuxu uhi yaa abaa cabdillaahi maa calaamatu halaaki الnaas dadku goormay halaagsamayaan waxa ihi idaa halaka fuqahaauhum halak markay culimmadu halaagsanto ummadduna way halaagsameen arrimahaasoo dhan waxay xusayaan kaalinta qiimaha badan ee ay ku leeyihiin culimmadu islaamka dhexdiisa iyo muslimiinta dhexdooda waxa dhaawici kara haddaba arrintaa iyada ah gaalada iyo ciddii daba socod u ah waxyaabahay aada uga duulaan waxaa ka mid a ah. si dadku diinta ay uga durkaan inaan dadku culimada ku xidhmin sidaa daraaddeed mansiladooda iyo darajadooda hoos loo dhigo ilaan dadku kolba cidda ay indhaha ku eegayaan ee agtooda miisaan ka leh ayay higsadaan oo ay jecel yihiin oo ay ku ururaan marka had iyo jeer waxyaabahay ku dadaalaan waxaa ka mid a ah indhaha dadka inay hoos uga dejiyaan darajadoodana hoos u dhigaan ama ay baabi'iyaan aqoon-yahanka diinta taasina waxyaabihii ugu horreeye uu soo kordhiyay bahel isticmaarkii caalamulislaami gumaystay meel walo culimadu ay mansilo ku lahaayeen iyo meel walo meel walo cilmiga diinigii uu ka aloosnaaba way baabiiyeen ashar ay kow ka ahayd jaamicat ulashar waxaa xusid mudan oo imikaba aynu sii arkaynaa macalin macallinka kalena mid mudan oo mushahar wanaagsan baa laga dhigi jiray oo wasaaradda dowladda dhexe wax ka qaata macalin dayaanahana waxaa laga dhigi jiray qof jirhkiisuna iin uu leeyaha ama il wax ka qaba ama adin dowladda hoosena wax ka qaata mushaharkiisuna uu hooseeyo arrintaasina istaraatiijiyaday leeyihiin wey waxa labaad oo culimada hoos u dhigi kara cawaamu nnaas dadka caamada ah oo waxaa la yidhaha almaru caduwun limaa jahila canhu qofku had iyo jeer wixii uu ka jaahil yahay cadowgu u yahay marka qofka jaahilka ahi sida badan dadkao dhan ma wada hal laakiin waa dadka qeyb ka mid a ah. qofka aqoon sheeganaya ee noocay doonaysaba ha ahaato ma daneeyo oo ma jecla sidaa daraaddeed iyada oo dadweynaheenu dadka soomaalidu waa dad muslimiin oo wanaagsan oo diinta jecel culimmada way qadarin jireen waaba ikraami jireen waxbay siin jireen aad bay ugu roonaayeen haddana bal maahmaahahooda dib u eeg maahmaahaha culimada loo tiriyey waa qaar miisaankooda hoos loogu dhigayo yaa walaala tihiin inan iyo walaad macnaha nin iyo walaad isagu nin maaha wey haddaan culimo cadla quutiya cashar mooye ciidankaada ee ceebanaa fulay ama cashar baad ii dhigaysaa ama cadla quutaad doonaysaa intaa wixii aan ahayn haddaan kaa doono ceeb aniga ayaa sameeyey way badan yihin maahmaaha wadaad laga tiriyey idan markaa cawaamu naas qayb ka midina wasnigooda way daciifin kartaa xukaamta iyo dadka madaxda ah iyaguna miisaankooda ma jecla oo adiga arkaya ee dee kuwii berigaa weyneynaya laftooduba ninkaasi waa kaa ka cadhaysnaa inamadiisa la hadlaya lahaa war cilmi baa sidaa lainoogu gala cilmi barta biy waaye ninkaan siduu inoo duleeyo waa arkaysaa marka iyaguna had iyo jeer dadka madaxdiina waxay jecel yihiin inay culimmadu ku soo ururaanoo iyaga ay u yara jiibiyaanoo sidaa markay qaraar gaadhaan ay yidhaahdaan sow sheekhow sidaa ma aha aayadiiya waxu baadhbaadh si ummadda loogu sheego dabeetana loo yidhaahdo culimadii way la socotaa madaxda way la socotaa oo hadda waad arkaysaa caalamulislaam dowladihii khaliijka ee in fara badan Eh, cilmiga loo doonan jiray culimadoodii halkay madaxdii marinayaan halka ay madaxdii marinayaan mistaaqiyadoodii iyo rag badan oo culimo ahaa shaksiyadoodiiba waxu dhimeen oo hadalladii hore cajalada ugu duubnaa hadallo aan ahayn ayaa hadda laga hayaa isbedelo badan baa yimi marka taana in wax lagu baraarugo ay noqoto aad bay muhiim u tahay sidaa daraaddeed baa taariikhdii culimada marka had iyo jeer la xusaya ay ammaanayaan selafku waxay ahaan waxay odhan jireen wa kaana baciidan can isulda wuxuu ahaa hebel hebel nin ka fog dadka madaxda ah ayuu ahaa had iyo jeer astaamahadoy ka mid ahayd cadaa bnu abi rabax mar buu u yimi cabdulmelik ibnu marwan oo soo xajiyey iskiibuu ugu qasto markii hore isagaa loo tegi jiray isaga ayaa u tegey si uu ummadda wax badan oo dheefu leh uu ugu baraarujiyo markuu arkay cabdulmelik ibnu marwan cadaa bnu abi rabax oo soo socda wuu isu taagay uu soo dhoweeyey aad buu ixtiraamay agtiisuu fadhiisiiyey bal waxaad doonaysaba maanta sheeg bui ilaahay kaga cabsa buu hi xaramka oo uu kharaabay xaramkaagaas oo mujaahidiintii ansaari ansaariyo eh, muhaajiriinba lahaa caruurtoodii way dayacantay ilaahay kaga cabso oo dadka cadowga difaacaya muslimiintu waa dayacan yihiin ilaahay kaga cabso oo dadkan albaabka taaganaad ka xidhatay ilaahay kaga cabso wax badan markuu u sheegay buui intaba waan aqbalay adigu maxaad doonaysaa bui codsigan aad fidisay waa kii dadka uune kii dadka oo aqbalaya adigu maxaad codsanaysa anigu khaaliqa mooye makhluuqa waxbaba ugama baahniye nabaday buuri oo uu ka dhaqaajiyey waxaa had iyo jeer wasniga culimada wax u dhimi kara beryahan dambe dhalinyarada oo ardaydoodii ay culimadu waxbareen ayaa inkaar waxaa noqotay inuu intii uu ka bartay ku caayo iyaduna waa nasiib darro kale waxaana la yidhaahdaa man qaala fi nnaasi qiila fiihi qofku hadduu kii waxbaray wax ka sheego isagana ka uu baa ka sheegaya oo cuqubooyinkay ka mid noqonaysaa waxaa ka mid a ah culimada laftigooda oo iyaguna mansiladooda iyo darajadooda wax isu dhimi kara oo waxay ahayd maadaamay kaalin keliya ku wada jiraan oo ibliiskii iyo ehelkiisa ay kasoo horjeedaan ummaddana waxbarayaan inay iyagu tusaale wanaagsan noqdaan weeye xagga urursanaanta jacaylka dhexdooda iyo iskaashiga iyo xaqa u adeegidiisa inay istakaamulaan oo aanay istanaaqudin culimada waxaa looga baahan yahi laabudda an yatakaamaluu walaa yatanaaqaduu inay dhammaystiraan oo aanay isturunturaynin taana waxaa daliil waynu soo maraynay ibnu cabaas oo u adeegaya walaalkiisii isaguna da-da yaraa zayd ibnu thaabit iyo zayd ibnu thaabit oo isaguna sidoo kale qadarinaya iyo asxaabtii oo qaarkoodba qaar kale ay qadarinayaan waxyaabahaas oo dhami waxyaabaha u dhimi kara weeye culimada wax laakiin markaynu soo ururino waxaynu leenahay islaamku sidaas uu qadariyay aqoon-yahankii diinta waajibna waxaa in sidaa loo qadariyo iyaguna wixii lagu qadarin lahaa waa sharcigoo ay qadariyaan iyo xurmadooda iyo karaamadooda ay ilaaliyaan iyo sharaftooda waxay ku mahmahi jireen culimmadii hore qofka caalimka ahy bay yidhahdeen waa mara cad oo kale marada cad had iyo jeer wasakhdu si dhaqsaabay uga muuqataa haddii sidaa wax loogu daadiyo si aada u cajiiba bay uga muuqanaysa aanay uga muuqanaynin marada midoobo kale marka qofku inuu sumcadiisa iyo karaamadiisa cinda allahi wa cinda annaas ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba ilaaliyo waxa isagana lagu ilaalinayo qadarka ku yeelanayo weeyaan inagu ma yihin dabcan culimadaasi ardaydaynunay ama arday yaryar baynu nahay sidaa daraaddeed waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inuu ina gaadhsiiyo mansilada kuwii ku dhaqmo diintoodana uu naga dhiga dadkana si wanaagsan u gaadhsiiya waxaan baraarujin lahaa wakhtiyada dambe waxa batay xumaanta iyo khalaacada iyo akhlaaqiyaadkiiyo wax in fara badan ay u dhinmeen dhinaca diinta dhinaca dhaqanka bulshada dhexdeeda marka iyaduna waxay mudan tahay runtii in la iskaashado lana saacido walaalaha isu taagay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar hay-addaas iyo in la garab galo oo adduun iyo awood iyo aqoon lagu garab galo oo la saacido si culayska xagga shaydaanka iyo ehelkiisa inaga haystaa inaga fududaado oynu dadaalka diinta u badin karno waa dedejiye raalliga ahaada wixii aan khalday waa xaggaygiiyo shaydaanka wixii saxanayna waa ilaahay xaggiisa waanaynugu mahadnaqaynaa wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu